alxamdu lilaahi rab alcaalamiin sal allahu cala muxamedi wcala ali muxamed waslama tasliima kaiira xadiiska boqol iyo lix iyo soddon can abi hurayrata radia allaahu canhu yaquul abii hurayra waxa uu ka soo wariyey bukhaari yaquulu xaaluu odhanaayo qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu waxa uu yidhi man ixtabasa farasan man ixtabasa ku kastoo xabisa ama xidha farasan faras ayuu xidhay fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisoo jihaadkaa buu xidhay iimaanan billaahi rumaynuu ilaahay rumaynaayo daraaddeed buu u xidhay wa tasdiiqan iyo rumaynuu rumaynaayo daraaddeed biwacdihi ballanqaadka ilaahay rumaynuu rumaynaayo daraaddeedna waa u xidhay oo iimaanan iyo tasdiiqan la yidhaahdo waa mafcuulun lahu labaduba ama la yidhaahdo labaduba waa xaal oo layahay iimaanan xaal markaa waxa weeye u rumaynaayo mu'minan billaahi allah u rumaynaayo wa tasdiiqan ay wa musadiqan iyo xaal u rumaynaayo biwacdihi ballanqaadka ilaahayna u rumaynaayo labada wejiba waa bannaan yihiin laakiin waxaa sii fiican wejiga ah mafcuulu lahuga waayo yacni markaa arrinka ku saabsan in la yidhaahdo waa xaal oo masderkii xaal laga dhigo waxay culammadu yidhaahdaan maca kasratihi laysa biqiyaas iyadoo lala qabo inuu fara badan yahay haddana qiyaas ma ahee waa arrin samaaciya weeyaana qiyaas ma aha alla haddii laga tegi waayo abulcabbaas almubarid baa wuxuu yidhi haddii marka uu yahay eh, masderkii caamilkiisa marka waxaweeye uu markaa la nooca ahaa oo waxaweeye markaa ficilka masderkiisii hadduu yahay kaa qiyaas ha laga dhigo culamada kale kaana kuma waafaqsanaan qiyaas laga dhigo wamasdaru munakarun xaalan yaqac bikasratin ka bakhtatan zaydun alac marka waxay yidhahdeen maca kasratihi qiyaas maaha bay yidhahdeen marka waxaa ka fiican wejiga yani waxaweeye mafcuululahuga ka fiican yani mafcuululahuga ayaa ka fiican laakin calaa kulli xaal iyaduna waa bannaanta fa ina shibacahu wariyahu wa rawsahu wa bowlahu fii miisaanihi yowma alqiyaama fa uu ka dhergeeyaa faraskaasi wariyahu iyo waxa markaa uu ka cokanaanayo biyaha uu ku oombeelayaa wa rawthahu iyo saaladiisa wa bawlahu iyo kaadidiisa intaba damiirka waxaa loo celinayaa faraska fii miisaanihi miisaankiisay ugu sugan tahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaame gudaheeda waa loogu miisaamaya ya maalinta qiyaame waxaa la wixa marka waxa weeye uu cunayo faraskaasi iyo waxa uu cabbaayo intaa uu fii sabiili illaahi u xidhan yahay iyo saarada uu dhigayo iyo kaadida marka uu dhigayo intaba inta lasoo qaada miisaanka logu miisaamaya loogu miisaamaya xadiiskanna waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a faraska in jihaadka loo xidho ee fadliga uu leeyahay ayaa laga qaadanaya oo farduhu waxay ahaayeen waagaa dee gaadiidka la isticmaalo ama waxa jihaadka loo adeegsado waxa ugu fadilanee ugu fiican bay ahaayeen rakuubada la fuule waa ugu siteen waa ugu dheeraynayeen yacni waxa weeye waa ugu markaa nafci badnaayeen oo ugu waxtar badnaayeen saas aawadeed faraskii waxa weeye in lagu dadaalo oo waxa weeye markaa la ilaaliyo oo markaa waxa weeye biyihiisa iyo markaa calafkiisa yani lagu dadaalo iyadana waa laga qaadanaya waxaana xadiidku ku tusinayaa in waxaweeye loogu miisaamaayo waxalla wixii markaa waxaweye u cunayay iyo wixii cabbayey iyo wixii markaa waxaweye u dhigayey intaba in miisaanka loogu darayo ayaa laga qaadanaya sida aasaarta cibaadada loo yaqaano in ruuxa laga abaalmariyo ayaa tanna looga sawaabinaya looga ajar siinaya taasina waxay ka mid tahay min cadiimi fadliillaah fadliga ilaahay siduu waasica u yahay ayay ka mid tahay xataa aasaartii iyo daraadadkii baa laynoo qoraya wanaktubu maa qadamuu waaaaarahu waxaanu qoraynaa waxay hormarsadeen oo camallo ah iyo raadadkoodaanu qoraynaa raadadkoodaanu qoraynaa culammadu laba tafsiir bay ka leeyihiin tafsiir wuxuu yahay wixii marka bacda mamaatim raadaday ka tageen ama awqaaf ama wax la mida yacni ay ka tageen baa loo qorayaa taas waa lagu fasira mid labaadna waa lagu fasiroo waa in ah markay soconayaan raadadkooda cibaado iyo taaca markay u socdaan raadkooda laftiisaa loo qoraya sida markaa adilada qaarkood ku aroortay sida adilada qaarkood kusoo soo aroortay xadiiskan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a fadligaa waxaa laga helayaa waa marka istusnimo iyo wax la mida aan looga jeedina iimaanan billaahi wa tasdiiqan biwacdihi waxaa loo xidhay waxay tahay waa iimaan ilaahay dartii la rumaysan yahay daraaddeed iyo ballanqaadkiisa rumaysi la rumaysan yahay daraaddeed marka loo xidho wey waxa baxday haddii riyaa iyo sumca iyo ismaqashiin iyo fakhri iyo faanfaan iyo wax la mida ay tahay waxa loo xidhay qaydkaasay ku baxday ya qaydkaas ayay ku baxday oo waxay noqonaysaa fadiiladan marka inaan laga helin fadiiladan inaan laga helin bay noqonaysaa shayga labaad waa inay tahay waxa loo xidhay fii sabiili illaah haddii dana kale loo xidhay iyaduna ma soo gelis labadaa qaydba waxa weeye waa lagu shartiyo labadaa qaydba waxay noqonayaan qaar markaa lagu xidhayay noqonayaan haddii la yidhaahdo iimaanan billaahi wa tasdiiqan biwacdihi haddii markaa la yidhaahdo waxa weeye waa mafcuulun lahu dee tacliilkaasaa lagu xidhoo liajli iimaanay allah rumaynayaan iyo tasdiiqay wacdigiisa rumaynayaan daraaddeed u xidha marka mafhuumu sifaha waxaa laga qaadanaya sifada mafhuumkeeda mafhuum mukhaalafaha ah haddaan marka waxa weeye sidaa loo xidhin ee ujeeddo kale loo xidhay inaan fadligaa lagu helay inaan fadligaa lagu helay fii sabiili illaahi lafteeda fiidu waxay noqonaysaa in markaa laga tilmaamayo tacliil wa dakhalat imra'atun innaara fii hirra gabadh baa naarta gasho waxay ku gashay bisad sababteed bay ku gashay fiida sababiya looga jeeday wa fii wa min yubayinaani sababa yacni fiida iyo mintaba waa sababnimo waa loo isticmaalaa marka waxaa loo jeedaa fii sabiili illah ay liajli sabiili ya waana dhici kartaa laba marka waxa weeye tacliil in ficil keliya lagu wada xidho siday ahlucilmiga qaarkood tilmaameen bacdii baa xoogaa yare ishkaal ku saarooriyey arooriyey laakiin ishkaalkaasi waa iska daciif daliil male marka waxaa laga qaadanayaa labada arrin hadday tahay waxaa looga jeedaa oo jihaad loo xidhay ilaahay dartiina loogu xidhay in fadligaa lagu helaayo iyo sawaabkaasaa laga qaadanaya xadiis kalea inoo iman doono xataa intay waxaweeye yani ay daaqayso iyo intay markaysa markaa jiiraynayso iyo inta kulligeed in loo qorayo yani tilmaamaya inoo iman doono insha allah waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya acmaasha in la miisaamaa laga qaadanaya qolyaha muctasilada oo qolo luntay ah ayaa waxay yidhahdeen miisaanka acmaasha la miisaamayo waxaa looga jeedaa waa kinaayatun cani alcadli waxaa laga kinaayoonayaa cadaaladda laakiin miisaanka fadalaho wax lagu miisaamayaa oo acmaasha la saarayaa ma jirto warka caynkaasi qolada luntay ay yidhaahdeen waa baatil sax ma aha saxdu waxa weeyaan sida nusuustii adilada ku soo aroortay inuu miisaan xaqiiqiya yahay kafadana leeyahay nusuustana waxaa laynoo sheegay miisaan inuu yahay oo la miisaamayo waxaana laynoo sheegay inuu kafada leeyahay axaadiista qaar bay ku soo aroortay sida xadiisu bitaaqa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi yusaaxu birajulin min ummatii yowma alqiyaama ninbaa lagu qayliyaa ummaddayda ka mida maalinta qiyaame markaasaa waxa weeye waxaa loo keenaa ninkaas yani waxaa loo keenaa sagaal iyo sagaashan waraaqoodoo mid weliba madal basar ay la eg tahay inta ishu wax ka aragto oo dembi ka wada buuxo sagaal iyo sagaashanka mid walba ballaarkeedu wuxuu la eg yahay ilaa inta ili wax ka aragto dembi baana buuxiyey waana sagaal iyo sagaashan caddadkoodu ninkiibaa malaa'igtii waxay ku tidhaahdaa alaka cudurun alaka xasana war cudurdaar ma leedahay war wax xasaniyo ajara ma leedahay fayahaabu arajulu fayaquulu laa ninkiibaa xishoodo markaasu wuxuu yidhaahdaa intuu khajilo ayuu wuxuu yidhaahdaa maya xomelihi kadib baa waxaa loo soo saaraa yacni warqad yar oo bitaaqa ah ay ku qoran tahay labada shahaado ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu allah markaasaa lagu yidhahdaa bala ina laka cindana xasanaat xasanaad baad nagu leedahay markaasuu yidhahda oo oh, maxay ka taraysaa markaysaga warqadan yari maxay ka taraysaa waxaasoo markaysaa waraaqa ah oo dembi ka buuxaan markaasaa lagu yidhahdaa markaa wax dulmiya ku saarani ma jirto markaasaa fatuudacu sijillaatu fii kifa walaa ilaaha ila allaahu fii kifa waraaqihii faraha badnaayee dembiyadu ka buuxeenna kafad baa la saaraa warqaddii yarayd ee marka labada shahaado ku yaalliina kafadda kala la saaraa xadiisku waxa weye waa xadiis saabita waa xadiis saabitoo sugan culamo badanna ay saxiixiyeen qabuulna lagula kulmay sunanada qaarkood baana soo wariyey saxiixyada kuma yaalo labada saxiix marka waa xadiis laakiin saabitoo nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam marka xadiiskaasi wuxuu tasriixinaya laba kafadood inay jiraan oo lagu miisaamayo marka idan waa miisaan xaqiiqi ah nusuusta kalena dawaahirteedu siday ku tusinaysaa waa in miisaan dhaba ay tahay oo marka haddii daahirkeeda laga leexinayo waxay u baahnaan lahayd daliil bay u baahnaan lahayd daliil lagaga leexiyana lama hayo marka cala kulli xaal taasna waxaa laga qaadanayaa miisaan xaqiiqiya oo acmaasha lagu miisaamaya ayaa jirta macmalada la miisaamaya mise waraaqaha la miisaamaya mise qofka laftiisaaba la miisaamaya culammadu taas waxay ka aqwaal bay ka nusuusaha iyo adilada ayaa qaarkoodba mid tilmaamayaan marka ahlucilmiga qaarkoodba mid bay qabsadeen culamada qaarkood baa haddaba waxay ku kulmiyeen oo yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa intaba maadaama nusuusta laga qaadanaayo intaba in la miisaamayo hadday tahay waraaqaha camaladu ku qoran yihiin hadday tahay camalada laftooda hadday tahay ashkhaasta laftooda ya nusuusta qaarkood iyo axaadiista qaarkood waxaa laga qaadanaya dee ashkhaasta laftooda in la miisaamayo yu'taa birajuli alcadiimi asamiini yowma alqiyaama falaa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda marka shakhsiga in la miisaamayo u daahir ku yahay labada markaa addiin markuu sheegaayey nebigu calayhi salaatu wasalaam ee cabdullahi bn mascuud yacnii addimadiisa ayaa yacni markaa waxa weeye eh, ay dhuudhuubnaa markaa dabeedna markaasaa maalin ay ka faydantay halkaa xooggiisa xoogga addimadiisa ama saaqiyadiisa ayaa faydmay markaasaa saxaabada qaarkood ku qosleen yacni markaa tacajub ay la yaabeen min diqati saaqay markaasaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam yacni labadaas markaa eh, addin way kaga culus yihiin ama labada mancood yacni ilaahay agtiisa waa kaga culus yihiin buurta uxud buurta uxud waa ka culus yihiin hadda xadiisulbitaaqana dee wuxuu sheegayaa waraaqihii in la miisaamayo axaadiis kaloo camallada in la miisaamayo tilmaamayaana waa jiraan kalimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaani subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcaiim haqiilataani fi lmiisaan marka saddexdaba ha la miisaame laakiin ictibaarku waxa weeye waa camallada oo waxa lagu fududaanayo ama lagu cuslaanayaa camalada weeye yacni saas yadaa ah weeyaan xadiiska boqol iyo toddobiyo soddon can mucaadin radia allaahu canhu qaal kuntu ridfa nabiyi sala allahu aleyh wasalam mucaad bnu jabal ayaa wuxuu yidhi waxaan ahaa kuntu ridfa nabiyi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ka mid ahaa saxaabadii markaa culammada saxaabada ka mid ahayd ee cilmiga weelaysay ayuu ka mid ahaa waxaanu ahaa raggii qur'aanka kulmiyey ee qur'aanka marka waxa jamciyey ayuu markaa ka mid ahaa markii dambena daacuunkii camwaas ayuu marka waxa ku dhintay waxaana soo aroortay oo la soo wariyey aakhire isagoo marka waxa weeye culammada ka horreeya in la soo saarayo sidaa waa la soo weriyey xadiis kaloo sanadkiisa dacfi ku jira wuxuu sheegaya aclamukum bilxalaali waalxaraami mucaad waxaa idinku aqoon badan xalashii xaaraanta mucaad baa idinku aqoon badan nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa kii u diray yeman markaa u diray isagoo markaa waxna baraayo oo la doonaayo inuu cilmigana baro uuna kala xukumo marka qaadi iyo mucallinba isagoo ah cala saxiix ayaa loo diray qaala wuxuu hi kuntu waxaan ahaa ridfa nabiyi sala allahu aleyh wasalam yacnii nebiga calayhi salaatu wasalaam rakuubkii dameerka ahay oo u saarnaa fandambeedkiisaan ku sugnaa ridfi iyo radiif waa bimacnan yacni fanhoraad iyo fandambeed baa jira haddii daabaddii laba ruux wada fuulaan oo marka waxa weeye midna horeeyo midna dambeeyo ka dambeeyaa ridfi iyo radiif ba la yidhaahdaa calaa ximaarin dameer korkiis ayaan markaa ku sugnaa kuntu waxaan ridfa nabiy sala allahu alay slam calaa ximaarin xaal dameer korkii aan ku sugannahay ayaan fadambeedka ku sugnaa yuqaalu lahu dameerkaasoo la yidhaahdo bimacnaa lagu magacaabo cufayrun cufayr la yidhaahdo cufayr baa loogu yeedhaa ama lagu sheegaa fa qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam yaa mucaadu mucaadow hal tadrii ma garanaysaa maa xaqu allaahi calaa cibaadih xaqa allah muxuu yahay calaa cibaadihi addoommadiisa uu ku leeyahay wamaa xaqu alcibaadi cala allah addoommadu xaqay allah ku leeyihiinna waa maxay maadu waa istifhaamiya su'aalnimaa looga jeedaa qultu waxaan idhi buu yidhi allaahu wa rasuuluhu aclam allaahu allah wa rasuuluhu iyo rasuulkiisa aclamu uga aqoon badan cid kaloo dhanba qaala faina xaqa allaahi cala alcibaadi an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay'a wuxuu yidhi xaqa allaah allah xaqiisu cala alcibaadi addoommada uu ku leeyahay an yacbuduuhu waa inay caabudaan ay allaha caabudaan walaa yushrikuu bihi shay'a waxna aynay la wadaajin oo ugu sharig yeelin wa xaqa alcibaadi cala allaah addoommadu xaqay ku leeyihiin allah ay ku leeyihiinna an anlaa yucadiba waa inaan u cadaabin man laa yushriku bihi shay'a midaan allah waxba ugu shariig yeelaynin yacni waa inaan u cadaabin yacni man yacbuduhu walaa yushriku bihi shay-an baa macnuhu dhacaya kii allah caabudaaya allahna waxba aan ugu shariig yeelin inaan u cadaabin ayaa xaqa addoommadu allah ku leeyihiinna ay tahay faqultu waxaan idhi haddaan mucaad ahay yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow allah rasuulkiisiiyow afala ubashiru annaasa dadka ma u bushaareeyaa yacni bushaaro dadka ma ugu bushaareeyaayo ma kaga farxiyaayo arrinkaa ma u sheegaa qaala laa tubashirhum fayatakiluu wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha ugu bushaaraynin oo fayattakiluu dabada ay iska tala saartaan bimacnaa camalka iska daayaan si aan taasi u dhicin ha ugu afalaa ubashiru hamsatul istifhaamku markay xaraf cadaf hor dhacdo culammadu laba dariiqay ka leeyihiin waa in la yidhahdo xarafkaas waxaa la odhanayaa jumla la qadarayaa jumla qadaran jumladaasaa lagu cadfayaa dariiqadaasoo daa'ifo culammada ka midi mareen shuraaxda qaarkoodna doonayaan halkan inay ku tawjiihiyaan iyo agsarka culammado yidhi may uma baahna jumle markaa lagu cadfaye waxa weeye waxay noqonaysaa wax la qadarayaa ma jire waxay noqonaysaa hamsadu way dembaysay oo asalku wuxuu ahaa fa'alaa buu ahaa dabeedna markaas sadaaraday leedahay daraaddeed baa looga hormariyey sadaaradaa loo hormariyey taqdiirna waxba uma baahna saasna jamaahiirta nuxaadda ayaa mara yacni jamaahiirta nuxaadda ayaa sidaasna mara marka culammada wejiga kale maraa waxay qadarayaan markaa jumla ayay qadarayaan dabeedna markaasay ku cadfayaan dariiqada noocaasoo kale marayaan laada culamada qaarkood waxay mareen inay masiida tahay shuraaxda qaarkood siday qorayaan in la yidhaahdo masiida laga dhigo oo marka macnuhu markaa u dhacayo in la yidhaahdo aqulta daalika fa ubashiru nnaasa yacni saasoo kale la yidhahdo laakiin haddii sideeda loo daayo dhibi kuma sugna haddii markaa asal iyo ziyaado labadu ay dhex taallana asalka ayaa markaa fiican yacni uguma bushaareeye miyaa markaa saasoo kalea markaa macnuhu dhacay calaa kulli xaal nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ha ugu bushaaraynin fayatakiluu dabad ay tala saartaan oo camalka iska daayaan haddaad ugu bushaarayso waxay noqonaysaa jawaabu annahyi ayay noqonaysaa xadiidkan bukhaari iyo muslim baa soo wariyey masaa'il baana laga qaadanaya masaa'isha laga qaadanaya waxaa ka mida nebiga calayhi salaatu wasalaam tawaaduciisa iyo inuu dameer marka waxa yani rakuub ka dhigan jiray oo aanu marka waxaweeye yani siday dadka qaarkood sameeyaan inaanu samayn jirin dadka qaarkood baa marka waxa yani laga yaabaa inay marka waxaweeye ka qashaafaan inay dameer koraan oo yani marka iskala kor noqdaan oo ta noocaasoo kale marka ay diidaan mar baan waxaan idhi hadii qaarkood maanta lacag la siin lahaa loodhan lacag badin siinaya lacag ya dameerka intaad korto xoogaa ma kasoo yaro wareegaysaa yani waxa may qaadan kareen lacagtaas ya marka waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam yani waa tawaaduci jiray tawaaducii nebiga ayay ku tusinaysaa isagoo farda leh ayaa haddana marka waxa dameer marka uu rakuub ka dhigan jiray yani waqhtiyada qaarkood waxaa kaloo ku sugan yani mucaad mansilada uu nebiga ka joogay inay weynayd yani maadaama markiisa markaa fandambeedka markaa dameerka uu ku qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya yacni dameerada iyo xayawaanaadka in magacyo loo bixin karo waayo dameerkii waxa la magaciisa waxa loodhan jiray cufayr waxaa kaloo markaa la sheegay riwaayana laguma soo wariyey in yacfuur lo odhan jiray laakiin sida saxiixa dameerkani wuxuu ahaa kii cufayr la odhan jire muqawqas uu u soo hadiyey boqorkii marka waxa masar baa usoo soo hadiyey muu islaamin laakiin hadiyad buu nebiga usoo diro xoogaa ixtiraam buu u muujiyey nebiguna hadiyaddii waa ka aqbalay waxaa laga qaadanayaa gaal hadiyaddii in la aqbali karo gaal hadiyaddii in la aqbali karo ayaa laga qaadanaya marka labada yacni yacfuur iyo cufayr labada waxa saxan baa la yidhi inuu kani ahaa cufayr inuu ahaa cufayr inuu ahaa riwaayaadka ku soo arooraana sixo badan oo ka sixo badan riwaayaadka ku soo arooray yacfuur waaye kale laba inay ahayn isku mid may ahayn waxaa kaloo ku sugan tacliimta dadka wax lagu baro sida siiqada su'aasha oo dadka inta wax la weydiiyo haddii ay garan waayaan markaa loo sheego waa usluub min asaaliib tacliim waa si ka mida sida dadka wax lagu baro fawaa'idda ku suganna waxaa ka mid a waxaa ruuxa inta la weydiiyey dabeedna markuu garan waayey looga jawaabay sida badan waxaa ma ilaawo oo shayga haddii marka hore layska sheego oo markaa iyo haddii waxa weeye inta la su'aalo markuu garan waayo loo sheego dee loo kala xiisa badan marka in aad loo qabto ayay markaa u badantaho shayga aan la ilaawin waxaa kaloo laga qaadanayaa shakhsiga magaciisa marka in loogu yeedho inay markaa waxay fiicantaho waxba laqab kale iyo waxba aan la raacin yaa mucaadu mucaadow saasoo kale markiisaga inuu ku yidhi laakiin waxa weeye weliba markay min aclaa liadnaa tahay waxa weye waa iska waadix cagsigunbaa marka waxawan xoogaa ishkaal yeelanaya markay tahay min adnaa liaclaa markay saasoo kale tahay waxaa ku sugan yacni allah inuu xaq ku leeyahay addoommadiis marka nebigu wuxuu weydiiyey hal tadri maa xaqu llaahi cala cibaadi wamaa xaqu lcibaadi cala allah xaqa allah ku leeyahay addoommada ma garanaysaa muxuu yahay xaqa uu ku leeyahay marka tacliiq baa ku sugan oo hal tadri markii la yidhi ma garanaysaaba haddana markaa istifhaam la raaciyey maa xaqu llaahi cala cibaadih yani saas leeyi wamaa xaqu lcibaadi cala allah mucaad ibnu jabal maadaama aanu garanayn iskuma kellifin waxaa laga qaadanayaa shayga aanu ruuxu cilmiga u lahayn inay waxba isku kallifin ee uu ku kaaftoomo yacni marka allahu aclam marka wuxuu ku jawaabay mucaad wuxuu ku jawaabay allahu wa rasuuluhu aclam allah iyo rasuulkiisaa uga aqoon badan cid walba ifraad baa loo laazimay aclamuyo waxa markaa qadaran min hayrihima ayaa qadaran mm. yani markaa saas yada marka al maadaamaay ka maran tahay waxay markaa noqonaysaa in waxaweye ifraadkii laysaga laazimay saasay noqonaysa ifraadkii loo laazimay mintina way qadaranta marka waxaa laga qaadanayaa in shaygii aan la garanaynin laga gaabsado oo allah iyo rasuulkiisa loo celiyo wixii umuuree dunyawiya allahu wa rasuuluhu aclam la odhan maayo laakiin wixii diini ah allah wa rasuuluhu aclam ayay saxaabadu odhan jireen saas yadaa bay odhan jireen wixii dunyawiya dee waxaaba dhici karta in nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood uga aqoon bataan shay dunyawiya markay shaygu yahay antum aclamu biumuuri dunyaakum antum aclamu biumuuri dunyaakum wixii diini ah allahu wa rasuulu aclam baa la odhanayay markii nebiga la oofsaday dabadeed sidii ma loo odhanayaa bacdi culammada ka mida ah waxay yidhaahdeen markii nebiga la oofsaday dabadeed saxaabadu waxay odhan jireen allaahu aclam bay odhan jireen waana soo aroortay sida xadiiskii cabdulahi bn mascuud oo waxaweeye dadka qaarkood intuu wax weydiiyey yacni waxaweeye dabeedna uu ku yidhi marka waxaweye ama waxaad tidhahdaan waa garanayno ama ma garanayno marka allahu aclam baa ku sugnayd marka waxa waxaweeye allahu aclam kollay riwaayaadka qaarkood iyo axaadiista qaar oo ku soo aroortay saxaabada marka odhaahyadooda waa jiraan marka culamada qaar baa yidhi yani markii nabiga la oofsaday dabadeed allah warasuulu aclam yaan la odhanin yani markaa saas yadaa yidhi laakiin sida saxiixa ee qawigii waxay tahay wixii umuure diini ah sidii markii uu nabigu noolaaba calayhi salaatu wasalaam allahu warasuulu aclam loo odhanaayey baa imkana loo odhan karaa haddii allahu aclam keliya la yidhaahdana dhibi kuma sugna oo waxa weeye marka iyadana waa saa si la-eg laakiin marka mid ay madmuum tahay in hadda la isticmaalo allahu warasuulu aclam fi lumuuri diiniya ma aha miday karaahiye tahay ma aha miday karaahiye tahay ama marka laga fiican yahay ma aha waa la odhan karaa sidii markii horeba markaa loo odhanayey nebiguna calayhi salaatu wasalaam cilmigii sharciga iyo nubuwadiiba waa ku sifaysan yahay maadaamay sidaas yadaa tahay sidii loo itlaaqaya loo itlaaqaya daliil diidayaana ma jiro daliil diidayaana ma jiro bacdu alaahaar oo laga soo wariyey saxaabada qaarkood inay isticmaaleen fii bacdi wafaati nabiy sala allahu aleyh wasalam allah warasuulu aclam inay yidhaahdeen aahaarta qaarkood baa ku soo aroortay oo akhara min aharin ayaa markaa mawduuca ku yimi saas aawadeed wax xaraji kuma sugna cala asaxiix nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeed waa u sheegay oo wuxuu yidhi xaqa allah uu ku leeyahay addoommadiisa waa inay isaga caabudaan oo waxba aynay ugu shariig yeelin laa shirki akbar walaa shirki asqar walaa yushrikuu bihi shayan waxay faa'iidaynaysaa cumuum waxaa soo gelaya aya shay iyo aya ishraak ayaa soo gelaya oo yacni shay-an waa nakira fii siyaaqi annahyi waa nakiro siyaaqu nahyi dhacday nakiraduna hadday siyaaqu nahyi dhacdo waxay faa'iideynaysaa cumuum bay faa'iideynaysaa waida waqacat innakiratu fi siyaaqi nafyi aw fi siyaaqi nahyi aw fi siyaaqi sharti tufiidu alcumuum nakiradu siyaaqu nafyi ama siyaaqu nahyi ama siyaaqu sharti saddexdaa mid hadday dhacdo waxay faa'iideynaysaa cumuum bay faa'iideynaysaa marka aya shay baa soo gelaya ishraaggana waxaa soo gelaya aya ishraak waayo ficilku wuxuu tadamunayaa macno masderna waa tadamunaya kaannahu la yidhi walaa yushriku bihi ishraakan marka ishraakantu waxay ku guda jirtaa ficilka gudihiisa dimnigiisay ku jirtaa maadaama ficilka koobsanaayo macno masder iyo zamaan labadaba koobsanaayo fii dimni lficli bay tahay fii dimni lficli ayay tahay saas aawadeed baa siiqa cumuumka marka laga warramaayo saaxilmaraaqi waa ka odhanaya wanaxwu laa sharibta win shariba watafaquu in masdarun qad juliba yani waxa siiqa cumuumka waxaa ka mid a ficilkii haddii nafyi galo wakada markaysaga nahyiguna waa shibhu nafyi aw in shariba ama markaysaga shardi galo watafaquu in masdarun qad juliba way isku waafaqeen culammadoo dhammi haddii masder la soo jiito inay markaa cumuum faa'iidaynayso walaa yushriku ishraaka la yidhahdo laakiin tan khilaaf yar baa la geliyey laakiin khilaafka culamada qaarkood waxay dhahan qolada xanafiyada yaro khilaaftae waa suuriya xaqiiqi ma aha macno ahaan waa waafaqayaan ee waxaweeye markaa ma aha markaa khilaaf xaqiiqi ah sida shinqiidiguba tilmaamaayo dafci hamal idiraabka fii suurati albaqara yani marka ayuu hadal caynkaasa ku keenaya markuu khilaafka soo naqliyo ayuu tilmaamaya sidaas oo khilaafkaas inuu suur yahay uu sheegay marka waxay yidhahdaan culammadu oo zajaaji sheikhii la odhan jiray uu yidhi alafcaalu nakiraat bay ijmaaci nuxaadda ku soo naqliyeen nuxaaddoo dhan baa isku waafaqsan ficiladu inay nakirooyin yihiin waayo wax macrifeeyaa ma jiro saas aawadee nakira fii siyaaqi nafyi ama fii siyaaqi nahyi ama fii siyaaqi sharti kama baxayso suwarka aynu tilmaamayn marka aya ishraak baa soo geli xaqa addoommadu allah ku leeyihiinna waa inaanu cadaabin mid markaa waxaweeye allah caabudaaya oon allah u sharig yeelin marka man yacbuduhu in la qadaro waa loo baahan yaho waa dalaalatu iqtidaa weeye hadalka horena waa ku tusinaya an yacbuduuhu walaa yushriku bihi shay-an ishraaggii inay ka maran yihiinna xaqiiqoobi mayso haddii aan markaa waxa weeye cibaadadii lala imanin marka labada in laysku daray noqonaysaayo cibaadada iyo ishraak la'aantu waxay ka dhigan tahay laa ilaaha ila allaahu nafigii iyo isbaatkii ku sugnaa oo kale ka dhigan ila tawxiidku wuxuu koobsanayaa nafyi iyo isbaat buu koobsanaya labadaa qaybood buu ka kooban yahy laa ilaaha waa nafyigii ila allahuna waa isbaatkii faman yakfur bitaaquuti waa nafyigii bay ka dhigan tahay oo macna nafyi bay leedahay wa yumin isbaatkii bay markaa ka dhigan tahay wacbudu allaha walaa tushriku bihi shayan waa saas ilaeg waa saasoo kale ka dhigantay oo nahyigu waxa weeye dee wuxuu markaa ka dhigan yahay waa shibhu nafyi oo nafigii oo kaleu ka dhigany waa saas wey waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ila iyaah waa caynkaas an yacbuduuhu waxay ka dhigan tahay isbaatkii walaa yushriku bihi shayan waxay ka dhigan tahay nafyigii yani nahyi ha ahaato laakiin macna nafyi bay iska tahay way ka madhnaanayaan markaas marka halkanna isbaatkii iyo nafyigiiba in lala yimaado weeyaanoo man yacbuduhu waa ka allaha caabudaaya walaa yushriku bihi shayan marka yacbuduhu baa la qadaraya taasaa la qadaraya faqultu yaa rasuula allah afala ubashiru nnaas dadka ma ugu bishaareeyaan saxaabadu waxay jeclaayeen shay khayra ama shay wanaaga marka la sheego inay dadka kaga farxiyaan oo ugu bushaareeyaan ayay markaa jeclaayeen yani markaa saxaabada nebigu calayhi salaatu wasalaam masaaisha kale xadiiska laga qaadanaya waxaa ka mid a xaqa allah ku leeyahay addoommada inuu jiro xaqaasina uu yahay tawxiid inay ula yimaadaan oo allah keligay caabudaan wax shirki la yidhahdana aynay ula iman innaba taasi waa xaq ullaahi cala alcibaad waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya xaq addoommadu allah ku leeyihiin inuu jiro xaqaasina uu yahay an laa yucadiba man laa yushriku bihi shayan muraadkuna u dhacaayo man yacbuduhu walaa yushriku bihi shayan ka allah keligii caabuda allahna aan waxba ugu shariig yeelin inaanu ilaahay cadaabin hadduu markaa tawxiidkaasi kaamil yahoo dhammaystiran yahay tawxiidkaasi wuxuu diidayaa in lala yimaado dembiye waaweyn in lagu israaro oo lagu daa'imo u diidaya tawxiidku markuu dhammaystirmo oo kaamil noqdo wuxuu ka mancinayaa oo u diidayaa dembiyada waaweynba inuu ku israaro oo xataa hadduu ku dhaco degdeg buu uga toobad keenaya saas aawadeed wuxuu noqonaya min ahli ilwacdi ilaa min ahli ilwaciid taasina waxay keensanaysaa inuu jannada hor ka galo haddii tawxiidka naqsi ku yimaado macaasidiiyo dembiyadu tawxiidka way nuqsaaminaysaa waxbay u dhimaysaa haddayna se gaalnimo ahayn oo macsi keliya oo gaalnimada ka sokaysa ay tahay way nuqsaaminaysaa unay ma burinayso gaalnimaduna way burinaysa macaasidii nuqsaaminaysay hadduu la yimaadee kabaa'irta ahayd oo aanu ka toobad keenin markaana towxiidku wuxuu u diidayaa tacdiib lagu daa'iminayo oo ku waaraayo u diidaya khuluudkuu ka mancinaya marna dukhuulka ayuu ka mancinaya u diidayaa inuu naar tabagalo marna wuxuu u diidayaa inuu naarta ku waaro ayuu u diidaya taasina waxa weeye sidee ahlulkabaa'irka loo cadaabaya ishkaalka noocaase iman kara maadaamay ahlutawxiid yihiin ayaa marka jawaabteeda ay noqonaysa sababtu waxay tahay tawxiidkoodii baa markaa nuqsaani ku dhacday shirkigana wuxuu u qaybsamay shirkuulakbar iyo shirkuulasqar ahlucilmiga qaarkoodna kabaa'irta waxay markaa gudageliyaan yacni nooca shirkulasqarka ayaa bacdu ahlicilmi ay markaa gudageliyaan calaa kulli xaal inay tawxiidkii nuqsaaminayso yacni dembiyada kabaa'irta ay nuqsaaminayaan ama dembiyaduba ay nuqsaaminayaan way jirtaa marka taasna iyadana waxa wey mas'alo eh, ka imanaysa weyi marka tawxiidku laakiin markuu kaamilka yahay uu dhammaystiran yahay dembiyadii kabaa'irtahayd inuu ku israariyo ashyaadaas waa ka mancinaysa wadiis masaaisha xadiiska lagala baxayo waxaa ka mida nebiga calayhi salaatu wasalaam marka lala hadlaayo in loogu yeedho wasfigiisa yaa rasuul allah omuu odhan markaa yaa muxammadu yacni taasna waxa weeye waa ixtiraamka nebiga calayhi salaatu wasalaam la ixtiraami jiray waxaa kaloo xadiisku kutusinayaa saxaabadu siday u jeclaayeen tabshiirka ay u bushaareeyaan dadka afala ubashiru nnaas waayo farxinta dadka laga farxinaayo khayrka loogu bushaaraynayo waxaa ku jira fadli saas aawadeedna waxaa ku soo arooray xadiis tilmaamaya camalladiinna ugu fadliga badan waxaa ka mid a ah, inaad ruux muslima kaga farxiso tii buu markaa idan weydiisanaya uu leeyahy dadka ma ugu bushaareeyaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuui laa tubashirhum fayatakiluu ha ugu bushaaraynin oo ay markaa tala saartaan oo camalka iska daayaan haddaad ugu bushaarayso waxaa laga qaadanayaa dar'u lmafasidi muqadamun cala jalbi almasaalix mafsadada in la daafacaa laga hormarinaya maslaxada in la soo jiito waayo dadku inay camalka ka tagaan waa mafsado inay mas'aladan ogaadaanna waa maslaxo laakiin labadii keebaa la hormariyey markay labadu inay labaduba dhacaan ay dhici karto waxaa la hormariyey daaficitaanka mafsada la daafacayo ayaa la hormariyey marka waxay ka mid tahay masaaisha laga qaadanayo waxaa kaloo laga qaadanaya sadd daraa'ic yani waxa weyaan mafsada wixii keenaaya in la awdo lafteeda waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga fahmayaa in waxaweeye aan itlaaqan loo diidaynin ee markaa baqashada arrinkaa looga baqanayo in loogu diidaayo marka halkaasna culamada qaarkood waxay ka istinbaadeen haddii markaa cidda loo sheegayo aynay ahayn cid looga baqaayo inay camalkii ka tagaan oo iska tala saartaan cid looga baqayo haddaynay ahayn in loo sheegi karo sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam mucaad ugu sheegay marka ciddii mucaad oo kale ah ama mucaad markaa sida u fahmaayoo kale u fahmaysay ee aan taa looga baqaynin in iyagana loo sheegi karo ayaa markaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa siday saxaabadu ugu dadaalayeen cilmiga inay faafiyaan waayo ziyaado waxaa ku sugnayd aan inoo qornayn oo xadiidka ku soo aroortay fa akhbaraha mucaadun cinda mowtihi ta'asuma yacni mucaad ayaa wuxuu ka warramay wakhtigii geeridiisa agteeda markuu sakaraadaayey ayuu wuxuu ka warramay ta'asuman dembi ka carar uu dembi ka baqanayo aawadeed buu uga warramay si aanu cilmigaas ula dhimanin ayuu markaa u sheego gudbiyey taasna waxay ku tusinaysaa siday saxaabadu ugu dadaali jireen inay cilmiga gudbiyaan oo cilmiga aynay qarin ayaa markaa laga qaadanaya marka xadiiska fawaa'id fara badan baa ku sugan masaladan ku saabsan xaqa addoommadu allah ku leeyihiin ahlu sunna waljamaaca waxay yidhaahdaan xaqa addoommada u waajibay oo allah ugu waajibay ma jiro ilaahay yani marka xaq ku waajibay ma jiro laakiin itlaaqa noocaasay saa leeyihiin waxay u jeedaan muctasiladii inay radinayaan yidhi xaq baa allah ku waajiba qiyaasan cala almakhluuq oo niman lumay oo muctasile la yidhaahda waxay qabaan yacni xaq markaa allah ku waajibay baa jira xaqaasina waa xaq markaa ugu waajibaya bimuqtada alcaql sida caqligu keensanayo taasay culammadu radinayaan laakiin tafadulan waa ixsaanan wuxuu allah ballanqaaday oo ballanqaadka uu ballanqaaday yacni uu isku waajibiyey siduu allah wax isaga xaaraantinimeeyey waxna isugu waajibiyaye taa diidi maayaan ee waxay tilmaamayaan marka xaq yacni qiyaasan cala almakhluuq qiyaas makhluuqa looga qiyaas qaadanayo xaq ilaahay ugu waajibaa ma jiro ama xaq caqligu ku waajibinayaa ma jiro taasaa loo jeedaa laakiin tafadulan wa ixsaanan rabbi wax waa ballanqaadaa ballanqaad ahaanna waa isugu waajibiyaa siduu wax isaga xarimo ayuu waxna isugu waajibiyaa yaa cibaadii inii xaramtu dulma cala nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu yacnii sida xadiiskii kale ku soo aroortay inuu markaa allah yidhi addoommadaydiiow inii xaramtu dulma calaa nafsii yacnii dulmigaan iska xaaraantinimeeyey wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu yacnii dulmigii xaaraan baan yani markaa ka dhigay oo waan iska xarimay mid xaaraaniga ah ayaan ka dhigay dhexdiinnana waxaan ka dhigay mid markaa xaaraanka ah ee haysdulmiina allah wax isaga xaaraantinimeeyo ayuu waxna isugu waajibiyaa marka tanna noocaas ayay noqonaysa waxyaalaha kale xadiiska laga qaadanayo waxaa ka mida in marka waxaweeye daabaddii in cid la fangelin karo oo laba ruux ay wada fuuli karaan oo rakuub ka dhigan karaan idaa kaanat mutiiqa hadday tahay mid kari karaysa hadday tahay oo ay awoodi karayso ayna tacaddi ku ahayn inay marka waxaweeye eh, laba ruux marka inay wada fuuli karaan daabaddii ayaa laga qaadanayaa waxyaalaha kale laga qaadanayo waxaa ka mida tawaaduca nebiga calayhi salaatu wasalaamna waa laga qaadanaya masaa'il badan baa lagala baxaa xadiiska xadiiska can abi hurayrata radia allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulku waxau yihi calayhi salaatu wasalaam alkhayru lialaaa farduhu waxay u sugnaadeen saddex nin bay u sugnaadeen lirajulin ajrun nin waxuu u yahay ajar oo ajar buu ka helayaa faraskii wa lirajulin sitrun ninna wuxuu yahay astur wa calaa rajulin wisrun nin kalena dembi buu ku qabaa waa ku dembaabaya waa saddex nooc fa ama aladii lahu ajrun kii ajarku ugu sugnaaday miyaa fa rajulun rabatahaa waa nin xidhay fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisaoo jihaadka ah aawadeed buu u xidhay faataala fii marjin aw rawdatin faataala waa dheereeyey fii marjin yacni meel waasic ah oo geeda leh ayuu markaa xadhiggeedii ku dheereeyey waxa uu dheeraynayaa waa xadhigga yacni xadhig dheer ayuu markaa ku xidhayoo jaraha ay ku xidhan tahay wuxuu ka yeelay mid dheer si ay ugu daaqdo oo markaa marba yani u dhow marba ay qaar u tagto u daaqdo fa wuxuu dheereeyey xadhiggeedii ay xablaha fii marjin meel waasica oo ballaadhan ayuu markaa xadhiggeedii ku dheereeyey oo meeshaasina ay dhir iyo geeda leedahay aw rawdatin ama wuxuu yidhi beer gudaheed ayuu xadhiggeeda ku dheereeyey waa shaku min araawi tacbiirkama wuxuu ka cabiray marjin mise rawda famaa asaabat wax kastay haleesho oo mawaadicda ay meelahay daaqaysa ah fii tiyaliha xadhiggeeda dheer iyo jaraheeda dheer ay ku haleesho ku daaqdo daalika kaas yacni ka bedel ama cadfu bayaan ama beddel daalika ay fii daalika kaas ay ku daaqdo yacni markaa min almarji oo bannaankaas yacni waxa weeyaan daaqale ah meesha waasica ahee daaqale ah marji waxaa loo yidhi waa meel bannaan weeyaan marka waxa weeye marna way tegaysaa marna waa soo noqonaysaa marka sidaasaa marji loogu itlaaqaya aw irawdati ama beerta ah yacni markaa ma rawdbuu yidhi mise marji buu yidhi waa shaku min araawi kaanat lahu xasanaatin kaanat waxay u noqonaysaa mawaadicda ay daaqaysaa lahu xasanaatin shakhsigaasay u noqonaysaa xasanooyin u noqonaysa walow annahaa qaacat hadday goyso fardahaasi tiyalahaa xadhiggeedii iyo jaraheedii bay goosatay oo fastannat yacni waxa weeye way jiiraysay ama way oroday sharafan yacni meel dheer aw sharafayni ama laba meeloodoo dheer bay ka soo jiiraysay yacnii laba markaa waxay wareegoo kale soo wareegtay kaanat arwaasuhaa waxay noqonaysaa saaladeedu wa aathaaruhaa iyo raadadkeedu xasanaatin lahu xasanaad bay u noqonaysaa iyo ajar ajar buu ka helaya walow annahaa marat hadday soo mari lahayd binaharin ee durdur hadday soo mari lahayd oo fa sharibat minhu ay ka cabto walam yurid aanu doonin an yasqiyahaa inuu ka waraabiyana aanu doonin ninkii lahaa yacni faraska ninkii lahaa inuu ka waraabiyana aanu doonin kaana dalika xasanaatin lahu kaasi wuxuu unoqonayaa eh, xasanaad buu unoqonaya yani ajar baa looga qoraya yani meeshay ka cabto meeshay ka daaqdo meeshay marto yani ilaa raadadkeedii baa markaa loo qoraya xasanaad u noqonaya maadaama qasadka wanaagsan ee taacada iyo khayrka iyo jihaadka ah uu haystay wa rajulun rabatahaa taqaniyan wa tacafufan ka labaad waa nin markaa xidhay faraska ama fardaha taqaniyan wuxuu u xidhay eh, ku maarmitaan uu kaga maarmayo eh, dadka marka uu kaga maarmayo ama marka waxa waxaweye haninimo uu ku raadinayo taqaniyan yani haninimo inuu ku raadinayo inuu ku shaqaysto kalu faraska doonaya wa tacafufan iyo inuu ku dhowrsoonaado dadka su'aashooda iyo baryadooda inuu kaga dhowrsoonaado ama xaaraanta kaga dhowrsoonaado ayuu markaa doonaya waa ku shaqaysanayaayo shay mubaax u haystaa shay bannaan ayuu u haystaa yacni dembi uma xidhan oo uma haysto taaca iyo markaa khayrna uma haysto laakiin wuxuu doonayaa yani wax mubaax u haystaa oo inuu markaa ku tijaaraysto ama kasabka xalaasha kala soo baxo ama wax la midka walam yansa xaqa allaahi fii riqaabiha walam yansa ma ilaawin xaq allaahi allah xaqiisana ma ilaawin fii riqaabiha qooraheeda xaaluu ku sugan yahay ma ilaawin ama fii riqaabiha qooraheeda sababteeda yacni xaqa ilaahaya ku imanaya taasna ma ilaawin walaa duhuuriha iyo dhabaradeeda xaqa ilaahaya ku saabsan ma ilaawin macnaa waxaa loo jeedaa inuu markaa quudiyo oo u waraabiyo oo markaa waxaweeye taas ma ilaawin eeyadii markaa waa u samafalayaa oo xaqii markaa loo waajibiyo allah u waajibiyey waa siinaya xaqa allahna lagama tilmaamayo zake inuu ka bixinayo waxaa looga jeedaa inuu yada dar yeelaayo oo carafkeedii iyo biyaheedii iyo baadkeedii inuu siinaayo marlabaadkana marka waxawey waxaynay awoodi karin aanu ku kallifayn mar saddexaadka duhuurkeeda iyo dhabarradeeda xaqa ku tacalluqana iyadana waxaweeye waa bixinaya xaqaasi oo ciddii mudarka ahaa ee dhibaataysnaa hadday u baahato waxaweye waa ku qaadaya waa ku qaadaya hadday cidii marka waxaweyn yani ka dalabto inay marka waxawen u caariyeysiiyo oo uu yidhaahdo markaysaa nafta ay haysa ma socon karo igu caawi taasoo kale xataa qudheeda waa ka taageeraya fa hiya sitrun kaana waxay u tahay astur bay u tahay astur bay u tahoo yacni waxay astur uga tahay xaaraantii iyo dembigii iyo dadka su'aashoodii bay astur uga tahay wa rajulun rabataha fakhran wa riyaa'an wa niwaa'an liahli lislaam ninka saddexaad waa nin fardihii xidhay fakhran faanfaan daraaddeed buu u xidhay ama xaalu ku faanayo wa riyaa'an iyo istusnimo daraaddeed ayuu u xidhay hmm, ama xaalu isku tusayo wa niwaa'an collow uu la colloobayo liahli lislaami dadka islaamnimada u helke u saaxiibka uu la colloobaayo aawadeed buu u xidhay ama waxa weeye markaa eh, adxaal ka dhigto saddexdaba yacnii lacollow xaaluu la colloobaayo ahlulislaamka ayuu xidhay fa wisrun calaa dalik dembi bay isagana ku tahay isagana waxay ku tahay yacnii dembi ayay markaa ku tahay xadiiskan eh, wuxuu ka hadlayaa fardaha ayuu ka hadlayaa xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey waxaanuu tilmaamayaa fardaha fardaha waxaa loo haystaa qasdiyadu inay kala duwanaanayaan oo marna qofku ku dambaabayo marna ajar ka helaayo marna mubaax ay u tahay yacni saas ay noqonayso fardihiina mar waa soo aroortay iyadoo si caama ah loo ammaanayo alkhayru macquudun fii nawaasiha alkhayru ilaa yowmi alqiyaama yacni fardaha waxaa lagu guntay foodooda ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayr baa lagu guntay ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo ya yacni haniimo iyo markaa waxa waxaweeye markaa fur in laga helo yani markaa iyo guul ayaa marka waxa lagu guntay macna noocaasa tilmaamay marka xukunka caynkaasi inaanu ilaaqiisa ahayn ee marka waxaweeye fardihii ay kala duwan yihiin baa laga qaadanaya oo ciddii markaa jihaad u xidhatay oo jihaad u haysata ciddaasaa marka alajru waalghaniima khayrkaa wuxuu nebigu ku sheegay sala allahu aleyh wasalam alkhayru macquudun fii nawaasiha alkhayru ilaa yowmi alqiyaama alajru walghaniima khayrkiibuu fasiro oo wuxuu yidhi waa ajarka iyo haniimada iyo furka in cadowgii laga guulaysanayo fur laga helaayo iyo in ajar laga helayo iyo in ajar laga helaayo taasi waa haddii loo haysto khayr loo haysto xadiiskani markaa waa tafsiilinayaayo fardihii waxaa loo kala qaaday saddex qaybood saddexdaasi waxa weeye nin ajar bay u tahay ninna dembi bay ku tahay ninna astur u tahay kaay asturka u tahay laftiisu haddii markaa weeye qasad wanaagsan iyo niyo wanaagsan uu uga dan leeyahay iyo taacada iyo khayraadka inuu ku kaashado markaa lafteeda qad yu'jar in laga ajar siiyo waa dhacdaa laakiin lama mid noqonayo ajarka jihaadka ka u haystooo kale noqon maa oo waxyaalaha taacaadka ah haddii khayraadkii loo kaashanayo ay wasaa'il yihiin qofku ajar buu ka helaya laakiin ida nawaa liaklihi alquwa litaacati illaahi falahu maa nawaa ibnu raslaan waa ka odhanaya markuu mubaaxaadka soo sheegay ashyaada mubaaxa oo uu tilmaamay mubaaxu inuu yahay labada dacal inay siman yihiin oo in la sameeyey in laga tagaa aynay kala doorroonayn oo kala miisaan badnayn ayuu deedna istidraakay markaasuu laakiin ida nawaa liaklihi alquwa litaacati illaahi niyeeyo cunitaankiisa uu wax cunaayo inuu ugu xoogaysto taacada ilaahay hadduu sidaa niyeeyo yacni wuxuu niyeeyuu leeyaho ajar buu ka helaya yani wuxuu wax u cunayaa litaqawi cala ataaca inuu taacada ugu xoogaysto ya wuxuu noqonayaa ma'juur wuxuu u seexanayaa si uu markaa waxa taacadii nashaad iyo firfircooni ugu helo ya waxa weeye ma'juur buu noqonaya ajar buu ka helaya ajar ayuu ka helaya oo dadka marka waxa muqarabiinta ee fudalada ay xataa mubaaxaadkooda markay la imanayaan bay niyo wanaagsan kula imanayaan oo ah marka isticaano ay taacaadka u kaashanayaan markaasay deedna taa ajar ka helayaanoo laga ajar siinay taa lafteeda laga ajar siinay saddexda qaybood waxay ku imanaysaa fardihii waxaa loo haystaa mar waxaa loo haystaa yani rakuub marka waxa la fuulaayo oo rakuub laga dhiganayo ama tijaare lagu tijaaraysanayo mid walbana waxaa ka iman kartaa inuu qasadku daaco yahay iyo inuu qasadku dembi yahay iyo in labada midnaba aanu ahayn hadduu qasadku daaco yaho daaco loo haysto oo sababta ay tahay ujeedadu waxay noqonaysaa nooca hore waana laga ajar siinay haddii markaa loo haysto yacni dembi markaysa markaa loo haysto iyo macsi loo haysto xaalka noocaasna waxay noqonaysaa nooca saddexaad bay noqonaysaa haddii labada midnaba aynay ahaynna waxay noqonaysaa nooca labaad nooca dhexe ayay noqonaysaa ka haddaba markaa u haysta dembiga markaa u haysta waxa xadiisku sheegaya warajulun rabataha fakhran wa riyaa'an wa niwaa'an liahli lislaam niwaagu waxa weeye waa la cullow naawa'a bimacnaa caada waa la culloobay naawa'a yunaawi'u niwaa'an wa munaawa'atan waxay noqonaysaa caada yucaadi mucaadaatan cidaaan wa mucaadaatan saasaa macnuhu dhacay waa la cullowi uu la colloobayo ahluislaamka saddexda arrine laysku cadfay fakhran wa riyaa'an wa niwaa'an waxay noqonaysaa litanwiic oo waawga wuxuu noqonayaa bimacnaa aw buu noqonaya waayo waxaa dhici karta saddexda arrin inay israacin oo midu u haysto fakhri iyo faanfaan ay ka tahay laakiin istusnima inay ka ahayd ya mid kale waxaa laga yaabaa inay ka tahay yani niwaa iyo lacollow waa inay riyaa yani ayna ka ahayn iyo istusnimo mid kale waxaa laga yaabaa inay istusnimo ka tahay ahluislaam la colloobi maayo laakiin wuxuu doonayaa inuu markaa u muujiyo arrinku u haysta inay tahay aaco isagaan aaco u haysta marka saddexdan way kala hari karaan saas aawoodee wowgu wuxuu noqonayaa bimacnaa aw buu noqonaya marka hadduu u haysto faanfaan uu haysto iyo hadduu u haysto istusnimo uu haysto iyo hadduu haysto lacollow dad islaama ah uu la colloobaayo ama muslim uu doonayo inuu kula dagaalamo qasadka hadduu haysto mid walba waa ku dambaabaya ya saddexda noocba waxay noqonaysaa fakhran wa riyaa'an wa niwaa'an walow yeena israacin be oo saddexdoo wada socdayaan maqsuudkiisu ahaan be wuxuu noqonayaa mid ku dembaabayo oo dembi ay ku tahay ayuu ku noqonaya waxaa xadiiska laga qaadanayaa camal markaa daahirka iyo muuqaalku isku mid yahay inay markaa niyadu kala duwi karto taasna waxay ku tusinaysaa cidamka niyaday ku tusinaysa ninkan markaa u haysta yani istusnimada hadduu doono jihaadkii waaba gelayaaba laakiin istus buu uga jeedaa in la yidhahdo waxa weye waa nin markaa geesi ah oo kadaa ah oo sidan oo sidana oo waxaweye khatar ah in lagu ammaanuu doonayaayo markaysa marka dadka agtooda mansile iyo sharafuu kaga helo waa laga yaabaa gaaladii inuu laayo oo weliba si ba'an wax u laayaa dhici karta ya oo siduu u dagaalamo oo kale inayna jirin baa dhici karta muuqaalka marka laga eegiyo daahirka laakiin niyadiisi maadaamay xumaatayoo qasad istusnimaa uu u samaynaayo niyo ilaahay dartiya aanu u samaynaynin dee wuxuu noqday mid ku cadaab mudanayo oo markaa eh, dembi ka xambaaranayo waaba dhici kartaaba in lagu dilo markaana de waxaa waciidku ku soo arooray in saddexda naarta loogu horgelinayo inuu ka mid yahay saddexdii nin ee midna waxa weeye aanka yaqaanay ee aanka ilaahay baray ee dadka isku tusaayey markaa inuu yacni markaa nin qur'aan yaqaano qur'aankana akhriyo oo qur'aanka xariifku aynu yahay istusnimo uga jeeday iyo ninkii xoolaha ilaahay siiyey oo maalkii marka waxan haddana sadaqadaysanayo baxsanayo oo cidda markaa baahan ka taageerayey wadooyinka khayrka ku bixinaayey masaajidda ku dhisaayey qurubaadkii markaysaga ku qabanayey waxyaalihii taacaadka ah ku qabanayey haddana istusnimada uga jeeday iyo ninkii jihaadka gelayey istusnimada uga jeeday ee gaaladii markaa la dagaalamayey ee geesinimada lagu arsaaqay ee weliba markaa gaaladii laga yaabo inuu markaa si ba'an u laayo marka dambena markaysaga laguba dilayba oo gaaladii ay dileen hadda cadowgii ilaahay baa dilay waxaana lagu dilay jihaad xaqa ayaa lagu dilay laakiin maadaama qasadka uu u dagaalamayay ay ahayd iarkaay imaqlaay iarkaay imaqlaay ay ahayd liyura makaana si markaa meeshiisa loo arko si waxaweye markaysaga shajaacadiisa iyo geesinimadiisa u muujo dadka agtooda mansile iyo sharaf ugu yeesho waxay noqotay kuwa naarta uga horaynaya inuu ka mid yihi qaybta hore wuxuu tilmaamayaa wax allo wixii aasaartiisa in laga ajar siinaayo faraska marba hadduu u haysto taaca u haysto waxa uu daaqay meesha uu ka jiireeyey saalada uu dhigay biyaha uu cabbay xataa kuwaan ugu talagelin inuu cabbo yaa xadhiggii buu goostay intuu xadhiggii goostay buu dabeedna markaa soo jiireeyey in alle intuu maray iyo saaladu dhigay iyo intuu soo daaqay iyo biyaha markaysa markaa waxaan yani uu durdur helay oo deedna ka cabbay waxoo dhanba waa laga ajar siinaya ya waxaa laga qaadanayaa acmaasha saalixaa ee raadadka ka dhashana in ruuxa laga ajar siinayo allo wixii markaysa markaa camalkaas saalixi u sababay inuu ruux majuur ku noqonayo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya cidda fardaha marka haysataa inay markaa xuquuqdooda iska ilaaliso oo waxa waxaweeye calafkooda wakada xooluhuba waa la mid waa in calafkooda biyahoodaiyo baadkooda waa in la siiyo oo waxaweeye markaa aan la gaajaysiinin yacni aan la dhibin xadiiska can caaishata radia allahu tacaala canha qaalat kaana yowma ciidin yalcabu asuudaanu biddaraqi waalxiraab caaisha waxay tihi radia allahu canha wa ardaaha kaana yowma ciidin waxaa markaa jiray maalin ciid ah yani wakhtigu wuxuu ahaa maalin ciida buu ahaa yalcabu assuudaan maalintaa ciidda ahoo yalcabu ay ciyaarayaan assudaanu qoladii marka waxa madmadoobaye yani marka ay ciyaarayaan xabashida ahaa asudaan waa kuwa madmadoob xabashidiiba markaa ku ciyaaraysay bidaraqi yani niman madmadoob oo muslimiin ah ayaa waxay ku ciyaarayeen bidaraqi yani gaashaamay ku ciyaarayeen yani gaashaankii hubka la dhigi jiray yani urmaha iyo la dhigi jiray bay ku ciyaarayeen iyo walxiraabi warmihi waa jamcu xirba warmo iyo gaashaamay ku ciyaarayeen fa imaa sa'altu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama ama anaa weydiiyey tidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam weydiistay wa imaa qaala ama isagaa yidhi tashtahiina an tandurii ay atashtahiina miyaad jeceshahay an tandurii inaad eegto miyaad jeceshahay inaad daawato miyaad jeceshahay faqultu waxaan idhi caaisha odhanaysa nacam haa waa jeclahay inaan daawadaan jeclahay asu'aalu mucaadun fi ljawaab xarfu jawaabku wuxuu markaa wixii su'aasha ku sugnaa ayaa marka waxa weeye uu jawaab u noqonaya marka waxay ka dhigan tahay nacam ashtahi an andura ayaa macnuhu dhacay asu'aalu mucaadun fi ljawaab fa aqaamanii waraa'ah nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ijoojiyey meel isaga ka dambaysa ayuu ijoojiyey tidhi khaddii calaa khaddi xaal dhabankaygu dhabankiisa u saaran yahay wa yaquulu wuxuu odhanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam duunakum bani arfida duunakum laazima yacni markaa ciyaartiinna laazima oo wada bani arfida ay yaa banii arfida qoladan markaa waxa weeye ilmo arfidow ama reer arfidow arfida waxa weeye waa awowgood oo qoladaas marka waxa yani suudaante madmadow ayaa qabiilkay ka soo jeedaan baa arfida la odhan jiray marka qoladoodii buu ugu yeedhaya hmm. qoladoodii ayuu ugu yeedhaya awowgoodii sare weeye arfida xataa idaa maliltu waan daawaday tidhi xataa idaa maliltu ilamaa iyo aan markaa ka daalaayey qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam xasbuki ay axasbuki miyay kugu filantahy intaasi kaafigaaga miyaa intaas waa min baabi xadfi hamzat listifhaam yani hamzatulistifhaam baa la qadarayaa oo markaa xadfan mawdican iyo mawdicii horeba tashtahiina an tandurii culamada qaarkood oo nuxaada ka midna waxay qabaan hamsatulistifaamka istifhaamka xadafkeedu waaba qiyaasi oo cala baa loo xadfi karaa haddii la garanayo ama ha ka daba dhacdo ama yaynay ka daba dhicin waana sida akhfash ku tegey bacdi kaleo culammada nuxaadda ka midina waxay yidhahdeen may hadday am ka daba dhacdo waa qiyaasi laakiin haddayna am ka daba dhicin waa samaaci ha yeeshee jumhuurku waxay u badan yihiin inay markaas samaaci tahay ayay u badan yihiin saasay u badan yihin marka labadan mawdicba hamsadii waxay noqonaysaa mid la qadariyay noqonaysa marka laga hadlaayo istifhaamka umulbaab waxa ah hamsada ayaa ah haddii shayga marka waxaweye laxadaf markaa ku yimaadana umulbaabka u xaqnimo badan siduu naadimkiiba uu yidhi waalcaamilu lxadfu liummi lbaabi fiihi lifadliha cala alasxaabi yacni caamilka maxduufkee la xadfaya umulbaabku u sugnaaday yani markay noqoto waxa weeyaan eh, kuwii eh, isku wax faa'iideynayey oo isku macno tilmaamayey yani marka xadafku wuxuu u sugnaanayaa umulbaabka fiihi lifadliha cala alasxaabi oo shaygu hadduu umulbaab yahay waa ugu axkaam bataa mudnaanshuhu markaa saaxiibadii ka leeyahay daraaddeed buu ugu sugnaadaa walcaamilu lxadfu liummi lbaabi fiihi lifadliha cala alasxaabi markaa saas aawadeed xaraf kale in la qadaro yani saxdu ma aha ee saxdu waxay noqonaysaa in hamzat listifhaam la qadaro qultu nacam waxay tidhi haa qaala fadhabii wuxuu nabiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dee haddaba tag buu yidhi yanii iska daa haddii aad markaysa markaa aad yani ka bogatay waanaad hadda xaaje u qabin macnuhu sidaas ayuu u dhacaya nusakha qaar ku darayaan oo ziyaadada cindii ayay markiisa marka ku darayaan nusakha qaarkood baa ziyaadada ku kordhinaya yacnii agteeda waxaa ahaatay maalin ciida saasay marka macnuhu dhacay cala kulli xaal xadiidkan oo bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen waxaa laga qaadanaya masaa'il baa lagala baxaya laga qaadanaya masaa'isha laga qaadanaya waxaa ka mid a ah maalinta yacni marka ciidda in waxa weeye markaa ciyaartaasoo kale inay markaas samayn jireen nebiguna calayhi salaatu wasalaam u taqriiriyey waliba riwaayaadka qaar waxaa ku soo aroortay masjidka inay ku samaynayeen masjidka inay ku samaynayeen taasna maadaama marka waxoon yani ay tahay sababtii jihaad wax loo samaynaayo jihaad dartii ay tahay oo tababarkani jihaadkii oo anfacaayo yacni waa la ruqseeyey inkastay culamada qaarkood yidhahdeen masjidka gudihiisa laguma samayn karo hadda oo waa la nasakhay ay saas yidhaahdeen laakiin waxa weeye calaa kulli xaal naskhiga daliil cad ay u keeneen markiisa waxa ma jirto marka taa in la ruqseeyaa ka muuqata nebiguna calayhi salaatu wasalaam inaanu ku inkirin ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa tababarka lagu tababaranayo yacni warmaha iyo marka waxa weye gaashaanka sida laysaga dhigayo iyo waxyaalahaas inay tahay shay maxmuud oo fiican maadaama nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam duunakum bani arfida oo waxaweye waxyaalo wasaa'ishii jihaadka ah oo jihaadkii caawinaya oo ka qayb qaadanaya jihaadkii in loo tababartaana waa fiican tahay marka inay fiican taha laga qaadanaya oo alwasaa'ilu laha axkaamu almaqaasid wasaaishu waxay leedahay waxay ku gaadhsiinayso maqaasidda ah yani xukunkeedo kale yeelanaysa yani aacada wasiiladeedu yani aacadii bay marka iyaduna la xukum noqonaysa saas aawoodee taas inay fiican tahay baa laga qaadanaya waxyaalaha laga daliishanaayo waxaa ka mida oo xadiiska lagala baxaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam sida uu yacni uu ugu wanaagsanaa yani xaasaskiisi oo hadda marka waxa weeye yacni wuxuu u oggolaaday caaisha oo zawjadiisii ah inay nimankaa daawato oo weliba markay daawanayso yani isaga dhabankiisa yani markaa inay dhabankeeda saarto oo ay marka waxaweye taas marka ugu ogolaado markaa saa u daayey ilaa ay ka boganayso iyadu ay ka dhargaysayna yani aanu u diidin marka taasna waxaa laga qaadanaya siduu ehelkiisa ugu wanaagsanaa waana tuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam khayrukum khayrukum liahlih wa ana khayrukum liahlih waxaa idinku khayr badan cidda ehelkiisa ugu wanaagsan ee ugu khayrka badan ayaa idinku khayr badan wa ana khayrukum liahlih anaana markaa eh, ehelkiisa idinku khayr badan oo cidda markaa idinku wanaagsana xagga ehelka waa aniga yani saasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo laga qaadanayaa dumarku yani ragga markaa inay eegi karaan hadday camalka un eegayaan oo aynay markaa u fiirsanaynin shahwe iyo wax la midan ayna uga jeedin ta noocaasi marka waxaa inay u bannaan tahay ba ahlucilmiga qaarkood ay ka daliishadeen oo waxaa kala duwan bay culammada qaarkood yidhaahdeen raggu inay dumarka eegaan iyo dumarku inay ragga eegaan waana ta axaadiista ay ku soo aroortay in nabiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey can nadari ilfujaa'a aragtida marka kadisada ah ee dumarka la arkaayo wuxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam isrif basarak araggaaga leexi oo markaad aragto ka jeeso ya riwaayo kale waxay sheegaysaa inuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laka nadratu luulaa walaysat laka aaniya aragtida koowaad ee qacda abaad leedahay ta dambe malihid inaad ku celiso xaggii daa'imitaankana waa taa loo diiday xaggii daa'immitaankana waa taa loo diiday iyadoo aayadda qur'aanka ah aayatu nuur labadaba markaa la amray qadiga qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum wa lilmu'minaati yagdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna labadaba waa la amray qadiga haddaba xadiidkani wuxuu faa'iideynayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha u banneeyey inay markaa waxa daawato waxay culammadu yidhaahdeen ashkhaasta may eegayn oo iyaga umay fiirsanayn ee ciyaarta waxay ku ciyaarayaan ayay eegaysay ujeeddaday u eegaysayna ma ahayn yacni ujeeddo markaa waxa weeye xun may ahayn ee waxaweye lacibka inay eegayso shahwaya wax la midana ugama jeedin miday nafteeda markan uga baqaysayna ma aha e waxaanay marka ahayd waxay u fiirsanaysay waxaanay isku tuurayaan iyo siday isaga dhigayaan taasunbay eegaysay jumlo ahaanta laakiin mid ay ragga u fiirsanayso ragga ay eegaysay ma aha yacni siday culammadu marka ay u badiyaan saas yadaa weeye bacdi qowl hariiba ku hadlay waa jiraanoo culammada ka mida oo yidhi waxa weeye eh, caaisha markan qaangaadh may ahayn laakiin qowlka noocaasi waa qowl khalata sidaas aawoodee culamadu waa radiyeen waayo sida saxda ah waa inay markaa qaangaadh ahayd yacni waxa weeye dumarkuna waa jirtay inay markaa sagaal jir waagaa ku qaangaadhaan marka waxaweye caaishana markan waxaa lagu xambaarayaa inay markaa qaangaadh ahayd ayaa markaa lagu xambaarayaa marka wejiga saxdii waa saas yadaa weeye marka sida lagu tawjiihinayo caynkaasay noqonaysa ta kale sida raggu ay dhici karto dumarka inay ugu fitnoobaan oo aragtidooda dumarku khatar ugu yahay lama mid aha dumarku yani saasoo kale xagga ragga oo waxa weeye dumarkii waxa waxaweeye mafaatintoodiiy waxooda ayaa badan saas aawadeed shaydaankuna aad buu markaa ugu ugaadhsadaa aad iyo aad ayuu markaa ugu ugaadhsadaa sidaas aawadeed yacni midaan markaa raggii loo oggolaanayn ayaa dumarkii loo oggolaanayaa oo halkaas nowcan maa nooc farqiya ah ayaa jira siday markaa culammada marka ay tilmaamaan siday culammadu ay tilmaamaan xadiiska boqol iyo afartan can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal nabiga waxaa laga soo wariyey calayhi asalaatu wasalaam inuu yidhi jucila risqii taxta dilli rumxii waxaa laga yeelay risqayga warankayga harhkiisa hoostiisaa laga yeelay wa jucila adillatu waassagaaru cala man khaalafa amrii waxaana laga yeelay dulliga iyo yani dullinimada oo ay culamada qaar ku fasireen laga tilmaamaayo gibir bixinta ay jizyada bixinayaan calaa man khaalafa amrii cidda amarkayga khilaaftay korkooda laga yeelay xadiiskan sida uu sheikhu u qoray waxaa loo fahmayaa inuu yahay xadiis musnad ah oo bukhaari ugu yimi isagoo xidhiidhsan sanadkiisu mase aha isagoo mucallaqa oo weliba siiqatu tamriida ayuu bukhaari ku yimi oo bukhaari odhanayo yudkaru can ibni cumara waxaa laga sheegay ibnu cumar siiqa tamriid ah intuu ku sheego ayuu mucallaqnimo ku keenaya isagoo musnada kuma iman bukhaari kuma iman waxaynu arki jirnay wakhtiyada markaa mucallaq uu sheegaayo inuu odhan jiray qaala albukhaariyo dabeedna uu xadiiska soo aroorin jiray markaa ibnu abi jamra laakiin tan waxaweye namadkiisii waa khilaafay wuxuu ka dhigay axaadiistii musnadka bukhaari ku ahayd aan mucallaqnimo ugu soo aroorin sidoodiio kale ayuu inoogu qoray iyadoo mucallaq bukhaari ku yahay bal ee markaas siiqada uu ku yimiba tamriid ay tahay oo uu yahay yudkaru can ibni cumara xadiiskana waxaa soo wariyey imaam axmed wakhayruhu baa soo wariyey isagoo mawsuul ah sanadkiisana waxa weeye waxbaa ku jira oo kollay dacfi waa ku jira laakiin culammada qaarkood way taxsiiniyeenoo waxay yidhaahdeen ilaa darajatulxasan waa iska gaadhayaa saas iyadaa bay yidhaahdeen marka waxa weye cala kulli xaal sanadka dacfa ku jira ziyaadana waa lahaa waman tashabaha biqawmin fahuwa minhum laakiin intaa dambe iyadu markaysaa ariiq kale iyadu leedahay calaa kulli xaal bacdi culammada ka mid way taxsiininayaan oo marka waxay tilmaamayaan inaa ilaa darajat lxasan uu gaarhaayo ayay markaa tilmaamayaan sheekh albaanina wuxuu ka mid yahay qolyaha taxsiiniye ayuu ka mid yahay inkastoo baaxisiinta qaarkood ay daciifiyeen wuxuu tilmaamayaa xadiisku risiqayga waxaa laga yeelay warankayga harkiisa hoostiisa laga yeelay yani waxaa laga tilmaamaya jihaadka khaniimadaan ka helo iyo fayga aan ka helo ayaa marka arsaaqdeeda laga yeelay marka taas inuu furkaas wax badan ka helaayo ayuu tilmaamaya waxaana waranka harkiisa loo sheegay waxaa lagu xidhi jiray calamada waramada caradooda lagu xidhi jiray waramada caaradooda ayaa lagu xidi jiray waqtiyada qaarkoodna waxaaba dhici karta dee marka gaaladii markay arkaan inay de cararaan oo baydadaan oo yani waxaweeye ay yani ay ka baxsadaanba aan waranba lala gaadhin dabeedna markaa haniimadii layska helo furkii iyo faygii layska helo saasaa markaa dhici karta haniimaduna waayadii hore de waxay ka ahayd umamkii hore xaaraan bay ka ahayd khasaaista nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bay ka mid tahay in loo xalaaleeyey isagii ummaddiisaba oo khaniimadii iyo furkii gaalada laga furanayay laga dhigay mid xalaal u ah yacni saas laga dhigay waxillat liya hanaa'imu walam tuxalla liaxadin qablii markuu khasaa'istiisa nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam wuxu yhi waxaa lii xalaaliyey haniimooyinko axad iga horeeya looma xalaalayn baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk